alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاgfir lana wliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin waxaynu ku soo maray sharaxa jalaalaynka aayaddan markuu joogay boqol iyo soddon walaqad istafaynahu fi dunya wuxuu yidhi birisaalati waalkhulla waxaanu ku doorannay nebi ibraahim adduunyada gudaheeda risaalad iyo khulla ayaanu ku dooranay waalkhulla khaadu waa godan tahay waxay noqonaysaa khaliilnimada in laga tilmaamaayo wa acla almaxaba ayaa khulla la yidhaahdaa waxaa kale jira khulla iyo khalla khalla waa xaajada iyo baahida weeye ama khulla waa maxabada wa acla almaxaba ayaa la yidhahdaa khulla waittakhada allahu ibraahiima khaliila khaliilan waxaa loo jeedaa miduu aad ilaahay u jecel yahay buu ka dhigtay jacayl darajat lkhulla gaadhsiisan khaaduna waa godan tahay marka masdarka tahay waa godan tahay firaqa ahlubidaca sida muctasiladoo kale iyo jahmiyada waxay yidhaahdeen khaliilan waxaa looga jeedaa yani bimacnaa faqiiran ila allah mid allah u baahan ayuu allah ka yeelay oo waxay dhaheen waa min alkhalla masdarka laga soo qaatay waa khalla la yidhahdeen khalladana xaajada ayaa la yidhahdaa bay yidhahdeen marka wasfigeedu wuxuu ku imanayaa khaliil wa in ataahu khaliilun yowma mashabatin yowma mas'alatinna way yidhaahdaan yaquulu laa maalii haa'ibun walaa xarimu wuxuu yidhi hadduu mid baahani u yimaado mid buu ammaanayey markaasuu yidhi hadduu mid baahani u yimaado yowma mas'alatin ama yowma masqabatin wain ataahu khaliilun khaliilun bimacnaa faqiirun muxtaaj mid baahanay haddii u yimaado yowma masqabatin maalin gaajo ama yowma mas'alatin maalin baahiyeed yaquulu laa maalii ghaa'ibun walaa xarimu markaa dabeed waxay yidhaahdeen yacni markaa khalla ayaa laga soo qaatay khaliilan marka laakiin sida saxiixii waxay tahay ahlu sunna waljamacana qabaan in laga soo qaatay waxaana ku sugan ihbaatu sifati alkhulla lilaah sifada maxabada oo markaa nooca ugu sarreeyo maxabada ah in allah loo sugaayo waana markaa khullo aan la mid ahayn iyo maxabo aan la mid ahayn maxabada makhluuqaadka maxabada ilaahay allah waxa uu yidhi quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ila ibrahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaati wma uutiya muusa waciisa alaaya allah wuxuu amrayaa nebiyada dhammaan in la rumeeyo iyo kutubta allah soo dejiyo o dhan in la wada rumeeyo ayuu allah amrayaa oo aan qaarna la rumayn qaarna laga tegine dhammaan la wada rumeeyo aayado kalena macnaha ilaahay waa ku sheegay marka haddii nebiyada qaarkood la beeniyo waxay noqonaysaa yacni in nebiyada laga wada gaaloobay la mid tahay saas aawadeed nebiyada ilaahay dhammaan waa in la wada rumeeyaa oo marka waxa weeye iimaanka la rumaynaayo aan lagu kala geyn ee kulligood la wada rumeeya maadaama ilaahay uu wada ambiyo ka yeelay oo uu soo wada diray kutubta allah soo dejiyo o dhanna waa in la rumeeya ha yeeshee itibaaca waxaa la raacayaa shareecadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiya la raacaya waa yahay marka qolada yahuudda iyo nasaarada iyo waa la radinayaa waayo nebiyada qaarkood bay beeniyeen oo qolada yahuuddoo kale nebi ciisey beeniyeen oo ka kufriyeen yacni qolada nasaaradoo kale nebiyada qaarkood bay beeniyeen dhammaantoodna markaa intii islaamtay mooyaane yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa beeniyeen marka waxa weeye nebiyada dhammaan in la wada rumeeyo ayaa waajibah allah waxau ihi quuluu waxaad tidhaahdaan khitaabun lilmu'miniin waa la hadal mu'miniinta lala hadlaayo oo mu'miniinta lala khitaabaya aamanna billaahi waa rumaynay allah waa rumaynay wamaa unzila kii la soo dejiyeyna waa rumaynay ilaynaa annaga naloo soo dejiyey oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogay oo qur'aanka ah min alqur'aani oo qur'aan ah wamaa unzila kii la soo dejiyeyna waa rumaynay ilaa ibraahiim ibraahim intii ka ahaatay loo soo dejiyeyna waa rumaynay waa min asuxufi alcashri yacni suxuftii tobanka ahayda ah xadiis baa lagu soo wariyey suxufta marka ibraahim lagu soo dejiyey inay markaa toban ahaayeen xadiis ibnu xibbaan soo warinayo hadduu asaxo yani markaa inay toban ahaayeen waa loo caqiidaynayaan waayahay ma hadduu asaxo xadiisku ibnu xibbaan koley waa saxiixiyey laakiin nooc tasaahula ku sugan waxay u baahan tahay culamada kaleba laftooda in la eego ijmaalan suxuftii marka ibraahim iyo muuse waa in la rumeeya wa ismaaciil iyo ismaaciil kii loo soo dejiyeyna waa rumaynay wa isxaaqa iyo isxaaq kii loo soo dejiyey waa rumaynay wa yacquuba iyo yacquub waxyigii lagu soo dejiyey waa rumaynay walasbaati awlaaddii yacquub iyo ubadkii yacquub kutubihii lagu soo dejiyeyna waa rumaynay asbaad waa jamcu sibtin sibtina waxaa la yidhaahdaa walad lwalad yacni marka ilmaha marka awowga loo yahaa sibti la yidhaahdaa asbaadna waa lagu jamciyaa bacdu ahlicilmi waxay u fasireen in laga tilmaamayo awlaadu sulbi hadda in looga jeedo oo yacquub awlaaduu dhalay ee awlaadu sulbiga in laga tilmaamayo laakiin asbaad loogu magacaabay in waxa weeye isxaaq iyo ibraahim iyo asbaadu uu yihiin bacdu ahlicilmina waxay u fasireen in laga tilmaamayo awlaadda ka isiran yacni yacquub oo ay soo gelayaan awlaaddu awowga u ahaana ay soo gelayaan marka awlaaddii yacni markaa yacquub dhalay ama ha ahaadaan kuwa markaa awlaadu sulbiga ah sida nebi yuusuf oo kale ama ha ahaadaan qaar markaa waxa weeye iyagu markaa inan wiila ama markaa waxa weeye markaa farac dambe ah markaa ha noqdaan awow qaar u yahay ha noqdaane ee nebiyada ahaa yacni iyagana waxyigii lagu soo dejiyey waa rumaynay awlaadihi ubadkiisaa loo jeedaa awlaadihi waxay laakiin u fasimili kartaa awlaadu sulbi iyo awlaad lawlaad marka awlaaddiisa awlaadu sulbiga ah waxaynu hubnaa nebi yuusuf inuu nebi ahaa waa hubnaa laakiin awlaaddii kale ee markaa ilmo yacquub ahaa ee awlaadu sulbiga ahaa iyagu inay eh, nebiyo ahaayeen khilaaf baa ku sugan ahlucilmigu waa isku khilaafaan waxaana markaa culamo badani ay ku tageen inay nebiye ahayn inay nebiye ahayn laakiin bacdi culamada ka mida ah yidhi nebiyey ahaayeen ficilkii ka dhacay ee ah markaa inay yuusuf god ku rideen iyo inay markaa waalidkood yacni xoogaa dhibeen ashyaadaasi waxay ka dhacday yidhahdeen qabla nubuwa ayay ka dhacday bay marka yidhaahdeen adigu calaa kulli xaal laakiin culammadu waxay u badan yihiin inaanay markaa nebiye aynay ahayn laakiin awlaadul awlaadi ayaa markaa waxa weeye ubadkii uu markaa ka isiraa ee awowyada uu ahaa ayaa qaarkood nebiye noqdeen walow farac dambaba ha noqdaan been wamaa uutiya muusa iyo kii muuse la siiyaanu rumaynay muusena wuxuu ka isiran yahay yani nebi yacquub farac ahaan buu ka isiran yahay waa tafiirtii iyo duriyadii marka waxa weeye yacquub buu ka mid yahay oo min atawraati tawraad ah wa ciisa iyo ciise kii la siiyey oo min alinjiili injiil ah mintu bayaaniyay noqonaysa wamaa uutiya iyo kii la siiyey annabiyuuna nebiyada la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey oo min alkutubi kutub ah iyo walaayaati aayada ah yacni aayado caddaynaya nebinimadooda ah laa nufariqu bayna axadin minhum laa nufariqu ma kala geynayno ma kala kaxaynayno bayna axadin minhum cid yaga ka mida ma kala kaxaynayno oo qaarkoodna ma rumaynayno qaarkoodna ma beeninayno yacni iimaanka kuma kala kaxaynayno iyo rumaynta fanu'mina bibacdin wanakfura bibacdin oo deed qaar aanu rumayno qaarna ka gaalowno kalyahuudi waannasaara sida yuhuudda iyo kiristaanka oo kale ay sameeyeen oo nebiyadii qaarna u rumeeyeen qaarna uga gaaloobeen saasoo kale yeeli mayno marka fanumina waa la kordhig waa la nasbinayaa oo waxay noqonaysaa yani marka jawaabu nafyi ayay noqonaysaa wa naxnu lahu muslimuun yani waxay farac ka tahay yani laa bayna axadin minhum laa yuqdaa calayhim fayamuutuu sida ilaahay uu yidhi oo kale fayamuutu waa sida markaa yani markaa yani jawaab oo kale looga dhigay wa naxnu lahu muslimuun wa naxnu anagu lahu ay lilaahi muslimuuna allah baanu u hoggaansannay oo markaa waxa weeye aanu isu dhiibnay yacni tawxiid iyo taaco ugu hoggaansannay sidaa dhaha fain aamanuu haddii ay rumeeyaan bimili maa aamantum bihi ay bimaa aamantum bihi kii aad rumayseen haddii ay rumeeyaan faqad ihtadow xaqiiqee way hanuuneen wain tawallow haddii ay jeestaanna fa innamaa hum fii shiqaaq yacni wax kaleba ma ahee waxay yihiin qaar ku sugan yacni khilaaf qaar ku sugan xaqa ay khilaafsan yihiin kaannahu markaa xaqu gees joogo iyagu geesta kale ay joogaan fasayakfiikahum allah fasayakfiikahum waa kaa kaafinayaa iyaga allahu allah baa kaa kaafinaya sharkooda iyo dhibkooda wa huwa asamiicu alcaliim wa huwa allah alsamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu cilmiga badan sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqa ay ilzamuu laazima sibqat allaahi diinka ilaahay laazima diinka ilaahay oo ka dhigan marka waxa weeye yacni markaa sibaaq oo kale idinka dhigan oo qofka diinku ka muuqanaayo kaa laazima waman axsanu min allahi sibqa waman axsanu yaa ka wanaag badan mantu waa istifaamiya waman axsanu yaa ka wanaag badan ay laa axada axsanu cid ka wanaag badani ma jirto istifhaamun bimacna nafyi siiqada ayaa su'aal ah laakiin macnuhu diid may u dhacaysaa cid ka wanaag badani ma jirto min allaahi allah cid ka wanaag badani ma jirto sibqatan yacni xagga markaa diin ahaan cid uga wanaag badani ma jirto ee diinka ilaahay baa ugu wanaagsan yacni diin oo dhan wa naxnu lahu caabiduun ay waquuluu waxaad tidhaahdaan naxnu annagu lahu caabiduun allah oo keliya ayaanu caabudaynaa sidaa dhaha allah wuxuu inoo sheegayaa haddii iimaanka nebiyada la wada rumaynayo kutubta munasalkaee allah soo dejiye la wada rumaynaayo haddii ay iimaankaasoo kale la yimaadaan iyo nasaare iyo dadka kaleba ay la yimaadaan inay hanuunayaan waayo ariiqaasi waa ariiq lagu hanuunaayo allah baana sharciyeeyey in nebiyada dhammaan la rumeeyo kutubta allah soo dejiye oo dhanna la wada rumeeyo kuwaynu magacyadooda garanayno iyo kuwaynaan magacyadooda garanayn dirkaba waa in la wada rumeeyaa yacni kitaabkii towraadeed kitaabka injiileed kitaabka zabuureed suxufu muusa waa ibraahim ee qur'aanka kutubta kale ee munasalka aan laynoo magacaabin dhammaan waa in la wada rumeeyaa nebiyada laynoo magacaabee laynoo sheegay ee qur'aanka iyo sunnada magacooda laynoogu sheegay oo cadadkoodu kooban yahay qur'aankana ilaa shan iyo labaatan nebi laynoogu sheegay axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasalam yacni markaa tiro aan badnayn ay ku dartay waa in markaa magacyadooda lagu rumeeyaa nebiyada aynaan magacyadooda garanayn oo haalibka nebiyada ana waa in loo rumeeyaa ijmaalan si duuduuba waa in loo rumeeyaa dhammaantood midaynu garanayno iyo mid aynaan garanayn mid walba waynu markaa rumaynaa ambiyada ilaahay oo aynaan kala farqin marka ciddii sidaas samaysa oo iimaanka saasoo kale iimaankaas la timaada waa hanuunaysaa haddii ay ka jeestaan iimaanka caynkaas ay ka jeestaan oo ay rumayn waayaan iimaankaas ay la iman waayaan oo dhammaan nebiyada ilaahay iyo kutubta ilaahay ay wada rumayn waayaan waxay ku sugan yihiin khilaafay xaqa khilaafsan yihiin bay ku dhex sugan yihiin shiqaaqa mar waxaa loo isticmaalaa baadida marna waxaa loo isticmaalaa cadaawadda iyo colaadda marna waxaa loo isticmaalaa khilaafkaa loo isticmaalaa inta mid walba waa loo isticmaalaa marka waa lagu fasiri karaa fii shiqaaqin ay fii dalaal baadi bay ku sugan yihiin ama khilaafay xaqa khilaafsan bay ku sugan yihiin macna ahaan way isu tegaysaa shiqaaqa maxaa laga keenay waxaa laga keenay shiqigii kaannahu marka xaqu marka uu ku sugan yahay fii shiqin iyo jaanib ku sugan yahay iyaguna dhinaca kale iyo gebiga kale inay ku sugan yihiin oo kale saasoo kale laga tilmaama darafka marka waxaa fii shiqaaq waa daraf majaaziya weeye majaas ahaan baa lagu timi kaannahu khilaafka ay ku dhex jiraan oo makaan ay ku dhex sugan yihiin oo kale oo gees walba ka xiga kaanahu uu yahay ya yani markaa darafka markaa waxa weeyaan hadda fii shiqaaq yani waxaa laga tilmaamayaa waa daraf majaaziya weyi darafka waxaa loo qaybiyaa mid xaqiiqi ah iyo mid majaazi ah darafka xaqiiqigu wuxuu leeyahy laba sharti an yakuuna lidarfi ixtiwaa walilmadruufi taxayuz labadaa shardi haddii markaa ay dhan yihiin yani waxay noqonaysaa daraf xaqiiqiyuu noqonaya haddaad tidhahdo fulaanun fi lmasjid hebel masjidku ku dhex sugan yahay yacni waxa weeye masjidkii waa koobayaa shaqsigana waa wax koobmaya gudaha masjidku ku jiraa yacni geesnaba masjidka kagama baxsana ya masjidkii wuxuu leeyahay ixtiwaa waxbuu markaa koobayaa oo cidda marka ku dhex sugan hareer walba waa ka xiga yacni cidda ku dhex sugan ee madruufka ana waxaa u sugan taxayuz haddama aragta idan waa daraf xaqiiqiyu noqonaya laakiin markale khilaaf bay ku dhex jiraan khilaafku marka waxa ma yahay wax la dhex gelayo oo gees walba ka xigayo oo markaa saas ma yahay maya idan wuxuu noqonayaa majaazi buu noqonaya waatuu naadimku yidhi in ixtawa adarfu bimadruufin yuxaaz fahuwa alxaqiiqatu wahayruhu lmajaaz yacni maqaaribada qaarkood waatay yidhaahdeen haddii waxa weeye markaa darafku uu koobo yacni bimadruufin yuxaaz madruuf mid marka waxa weeye yacni markaa madruufoo la koobi karo bimacnaa daato koobitaan ka suuragal yahay in la koobo yacni marka hareeraha laga kooba ay suuragal tahay hadduu ku dhex sugan yahay fa huwa alxaqiiqatu waa darfiya xaqiiqiya weeye wixii taa ka soo hadhay aan labada shardi u dhammaystirnayna majaaz baa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa kaannahu inuu khilaafka ku dhex jiraan yacni markaa oo gees walba uu ka xigo oo gees walba ka koobaayo marka waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa nooc marka mubaalaqa ayaa markaa waxba ku sugan fasayakfiikahum allah allah baa sharkooda iyo shiqaaqooda kaa kaafinaya iyo cadaawaddooda iyo colaadooda allahna waa ka maqalka badan cilmiga badan weeye sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqa waxay samayn jireen qolada kiristaanku biyo cawlan bay soo qaadi jireen oo ay sibaaqeeyeen marka carruurtu markay yar yihiin bay sibaaqa marin jireen markaasay odhan jireen waxa weeye diinkii nasaarada ayaa markaa lagu lagu tallaala waa lagu sibaaqeeyey yacni saasay odhan jireen biyaha noocaasna waxay ku magacaabi jireen macmuudiya almacmuudiyay ku magacaabi waxay odhan jireen marka qofka saas markaa lagu sameeyo ilmaha waa la ahiray bay odhan jireen waa la ahiray ayay odhan jireen markaasuu allah wuxuu yidhi sibqat allah yacni diinka ilaahay laazima maxaa diinkii sibqa loogu magacaabayaa yacni qofka markaa diinka qaataa diinku waa ka muuqdaa waayo wuxuu leeyahay camal wuxuu leeyahay ictiqaadaad wuxuu leeyahay aqwaal iyo odhaahyo wuxuu leeyahay akhlaaqiyaad ayuu leeyahay marka diinku waa ka muuqanaya marka kaannahu waxa weeye yani marka diinka islaamka marka la qaato yani qofkii markaa sidii wax la sibaaqeeyo kale inuu diinku uga muuqanayo yani diinku ma aha keliya caqiide qalbiga laga caqiideeyo keliya ma aha e wuxuu leeyahay acmaal iyo aqwaal iyo dhaqan ayuu markaysagaa leeyahay iyo ictiqaadaad mid walba waa leeyahay marka diinka ilaahay laazima saas aawadeed waxay ku fasireen cabdulaahi bnu cabaas iyo jamaacaad taabiciinta ka midii ilzamuu diin allah diinka ilaahay laazima diinka ilaahay oo sibaaq ka dhigan yani markaa kaas marka waxa laazima oo marka camalkiinnii iyo ficilkiinnii bedelaya oo ka bedelaya marka waxa weyaan waxa kale markaa ka bedelaya kaa laazima waman axsanu min allahi sibqa yani marka diinka ilaahayna allah cidi kama diin wanaagsana ee diinka allah sharciyeeye soo dejiyey ayaa wuxuu yahay diin diinta ugu wanaagsan ayay markaa tahay marka waxaad tidhaahdaan allahoo qura ayaanu caabudaynaa sidaa dhaha lahuda la soo hormariyay waxay faa'iidaynaysaa xasri bay faa'iidaynaysaa allah waxau idhi fain aamanuu haddii ay rumeeyaan ay alyahuudu waannasaara yahuud iyo kiristaanku waxaa loo jeedaa in lagu koobaayo loogama dan laha waa mihaal waxa weeye iyaga ayaa khitaabka ku socday laakiin dadka kalena waa soo gelayaan yaga iyo dadka kaleba haddii ay rumeeyaan bimili maa aamantum bihi ay bimaa aamantum bihi kii aad rumayseen haddii ay rumeeyaan mili zaaidatun ama milu cala alxikaaya aw cala alicraab milu zaa'idatun erayga mili waa zaa'ido yacni waa masiida litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey oo bimili maa aamantum bihi haddii loo fasiro yacni kaa rumayseen ku la mida haddii ay rumeeyaan waxaa loo fahmi karaa in waxa weeye allah iyo qur'aanka iyo nebiga cid kale oo la mid ah inay jirto oo la rumayn karo ayaa marka waxa loo fahmi karaa marka waxa weeye dee allahna cid la misliyi ma jirto marka waxa weeye macnaha yacni faasidkaa si aan loo moodin ayay culammadu waxay yidhahdeen misli waa masiida litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey tawkiid ayaa markaa loo ziyaadiyey maaduna marka waxa masderiye ma aqbalayso waayo markaysaga xon yani waxaa yani markaa damiir baa loo celiyey bihi baa loo celiyey masalan haddii bimili maa aamantum keliya la odhan lahaa bimili iimaanikum baa macnuhu u dhici kari lahaa iimaankiina iimaan la mida marka iimaanka iimaanka lagu shabihi lahaayo masderka masderka lagu shabihi lahaa laakiin hadda taa ma aqbalayso yani maad waa mawsuul mawsuul markay tahay kii aad rumayseene iimaankiinnu ku dhacay ku la mida haddaad rumayseen dee maba jiro marka sidaas aawadeed waxay noqonaysaa macnaha saxdiga in la yidhaahdo mili waa masiida litawkiid bay noqonaysaa bima aamantum bihi bay ka dhigan tahay kii aad rumayseen oo dhan yacni marka haddii ay wada rumeeyaan oo allah ay rumeeyaan malaa'igtiisa rumeeyaan nebiyada ilaahay oo dhan rumeeyaan kutubta ilaahay oo dhan ay rumeeyaan wahaakada iyo wax kastoo la waajibiyo in la rumeeyo faqad ihtadow xaqiiqe way hanuuneen wa in tawallow hadday jeestaan can iliimaani bihi iimaanka la rumaynaayo haddii ay ka jeestaan oo iimaankii aynay la imanin fa innamaa hum fii shiqaaq waxay ku sugnaadeenoo qura khilaafay xaqa markaa khilaafayaan oo idinkana idin khilaafayaan xaqana khilaafayaan ayay ku sugan yihin oo xaqay khilaafsan yihiin ay khilaafi macakum khilaafay idin khilaafayaan xaqana khilaafayaan hadday xaqa khilaafaan inay mu'miniintii iyo ahluliimaankii khilaafeenna waa ka dhalanaysa fasayakfiikahum allah allah baa kaa kaafin doona yaa muxamadu muxamadow shiqaaqahum yacni markaa khilaafkooda ama cadaawaddooda iyo dhibaatadooda iyo sharkooda ilaahay baa kaa kaafin doona ilahayna waa ka kaafiyey saas aawadeed nabiga calayhi salaatu wasalaam wax weyn ma yeelin walow wakhtiyada qaarkood haba dhaawacaan laakiin wax weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam ma yeelin ilaahay baa ka badbaadiyey wa huwa asamiicu ilaahay waa ka maqalka badan liaqwaalihim odhaahyadooda waa ka u maqalka badan waa ka jasaynayaa baa loo jeedaa wax walba oo cod ah ilaahay waa u maqal badan yahay waxaana ka mida odhaahyadooda alcaliimu waa ka cilmiga badan biaxwaalihim axwaashoodana waa ka u cilmiga badan wax walba ilaahay waa u cilmi badan yahay wa minha axwaaluhum waxaana ka mida axwaashooda waqad kafaahu iyaahum biqatli quraydata wa nafyi nadiir ilaahayna waa ka kaafiyey iyaahum yaga waa ka kaafiyey yani markaa nimankii yuhuudda ahaa wakadalik gaalada kaleba waa ka kaafiyey biqatli quraydata wa nafyi nadiir quraydo markaysagaa layntii la laayey ee la dilay ayuu kaga kaafiyey sharkoodii wa nafyi nadiir iyo masaafurintii la masaafuriyey qolada markaa banu nadiirna la masaafuriyey wa darbi ljizyati calayhim iyo dullayntii la dulleeye jizyada iyo gibirka korkooda laga yeelay marka waxa weeye hadalkii waxa weeyaan yuhuud buu kusoo koobay laakiin marka caam laga dhigo oo bimacnaa la yidhaahdo yuhuudda iyo kiristaanka iyo mushrikiinta dhammaan dadkoo dhammi gaaladoo dhammi hadday rumeeyaan iimaankiina iimaan la mida waa hanuunayaan hadday ka jeestaanna shiqaaq bay ku sugan yihin ilahay sharkooda waa kaa kaafinaya mushrikiintiina markaa waa soo gelayaan saasaynu nidhi yacni markaa walow nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood waxa yaro yeelaan oo dhaawacaan oo cidda nabiga calayhi salaatu wasalaam dee wakhtiyada qaarkood dhaawacday yuhuud iyo nasaaro may ahayn waxay ahaayeen mushrikiintii carbeed bay ahaayeen yacni mushrikiintii carbeed bay ahaayeen yowma uxud ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni marka la dhaawaco wax loo geystay marka hadalka marka la caam yeelaa mushrikiintu soo gelayaan laakiin sida uu marka mufasirku hadda maray oo yahuud iyo nasaaro marka la eego dee wax markaa dhibaato oo la sheego nebiga calayhi salaatu wasalaam ma gaadhsiin iyagoo aan waxay ula hadhayeen ayna jirin ilaahay baa sharkoodii ka kaafiyey ilaahayna waa u ballanqaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkaba inuu ka kaafinaayo sharkooda wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa kaa ilaalinaya oo kaa xafidaya oo kaa dhowraya dadka iyo sharkooda ilaahayna waa ka dhowra aad iyo aad bay isugu dayeen markaysaa gaalo badani nebiga inay dilaan yuhuuddu waa sumaysay wakhtiyada qaarkood oo hilib bay sun ugu dareen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ka goostay markaasaa waxa weeye cadka laftiisii baa la hadlay oo yidhi waan sunaysanahay ya waxay ka mid tahay mucjizaadka nebiga sala allahu alayh wasalam markaasuu waxa weeye markaa gabadhii yahuudiyadda ahayd ee sunta markaysagaa ku samaysay ayuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa wuxuu ii sheegay yacni markaa inaad sun ku dartay dabeedna way qiratay maaragtay ha waa jirtaa maxaad ugu dartay buu kuhi waxay tidhi waxaan doonaayey haddaad nebi tahayna dee suntu waxba ku yeeli mayso haddaanaad nebi ahaynna dhibtaada inaannu ka raysannaanu doonayn haddaanaad nebi ahaynna dhibtaada inaannu ka raysanno ayaan doonayey saasay tidhi markaasaa nebigu iska cafiye iska sii daayey mar kale waa sixireen nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii yuhuudiga ahaa ee labiid ibnu acsam la odhan jiray ayaa sixray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam falay mar waxay is idhaaheen sixir ku dila taasna ilaahay waa ka badbaadiyey labada qul acuudiba ayaa soo degay oo ilaahay soo dejiyey markaasuu nebigu isku akhriyey sixirkiina markaasuu buray yacni waxaana loo sheegay sixirkii halkuu ku sugan yahay ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyi ahaan loogu sheega markaasuu ceelka caynkaasaa lagu riday ka soo saara ceelkii baa lagu daadegay waa laga soo saaray yacni sixirkii dabeed markaas lagu gubay sidaas ayaa lagu gubay wakhtiyada qaarkood waxay is idhahdeen ficil ahaan uu dila dabeedna markaa taasna uma suuragelin mushrikiinta carbeed wakhtiyada qaarkood bay ku talagaleen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay dilaan oo ay marka waxa weye shirqool marka ku dilaan ay dooneen ilaahay waa ka dhowro waa ka ilaaliyey ilaahay waa ka ilaaliyey yacni waxaweye dhibtii ay markaa la doonayeen sidaasuu ilaahay uga kaafiyey wallaahu yacsimuka min annaas intaan aayaddaasi soo degin aayadda suuratulmaa'ida nebiga waxaa u sugnaaday gaadh gaadh baa ilaalin jiray wuu la joogi jiray markii aayaddaasi soo degtay ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska taga ilaahay baa ii ballanqaaday inuu markaa ilaalinayo waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya ayay ka mid tahay waayo shakhsigu yacni markaa ma suuragal aha haddii markaa shaygaasi aanu dhab ahayn oo xaqiiqo ahayn inuu waxa weeye naftiisa yani markaa inuu u bandhigo yani khatar oo iyadoo markaa aan allah u ballanqaadin yacni beenbeen inuu u yidhaahdo ilaahay baa ilaalinaye yani iska taga inuu yidhaahdaa ma dhici karto iyadoo cadawye badan uu leeyahay oo cadawiyadaa badani ay ku wada taamayaan siday u dili lahaayeen ay isku dayayaan oo ku taamayaan ya dabeed uma suuro gelin taasna waxay ka mid tahay min dalaa'il nubuwati ayay markaa ka mid tahay maalin maalmaha ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo safar ah ayaa meel degay markay meel degeen ayaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam dhirahaasay kala qabteen nebigana calayhi salaatu wasalaam keligiibaa geed hoostii lagaga tegey nebigu geedkii ayuu jiifsaday seeftiisiina wuxuu sudhay geedka ayuu sudhay nin gaalaa soo dusay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi seeftii nebigu la baxay galkuu ka saaray nebigu indhuhu kala qaaday wuxuu idhi man yamnacuka yaa muxammad muxammadow maantaya iga kaa daafacaya saxaabadii cidi kalama joogto seeftuu nebigu watayna ninkan gaalka abaa ah la baxay geedkay sudnayd yaa saxaabadiina cidla joogtaa ma jirto seeftii galka waa ka saaray ninkii gaalka ahaa dabeedna wuxuu uhi man yamnacuka minii yaa ii kaa diidayo maanta iga kaa daafacaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah allah baa iga kaa daafacaya markaasaa seefti ka dhacda seeftii markay dhulka ku dhacdaa nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam markaasuu man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya maanta markaasuu kun khayra aakhid <laughs> cid qaadata seefkii ugu wanaagsanaa noqon ya yacni iddaahay dili seeftii marka xagga kaley ku wareegtay gacanta nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ku wareegtay markaasuu waxaan ballan qaadayaa inaanu markaysa markaa kula dagaalamin oo cid kula dagaalamaysana aan dib u soo raacin wax cajiib u arka marka ilaahay sidaas buu u daafacayay nebiga calayhi salaatu wasalaam qasaskaas iyo qasas lamida ayaa jira sibqat allah masdarun mu'akidun liaamanna waa masder adkaynaya aamanna adkaynaya weeye oo macnihii aamanaa lagu sheeguu faa'iideynayaa buu leeyihi oo sii adkaynaya min xaysu lmacnaa marka laga eego xagga macnaha wa nasbuhu bificlin muqadar nasbadiisuna waxay ku sugnaanaysaa ficil la qadaraayo oo aan markaa waxa weeye la sheegin laakiin la qadaraayo markii hore la xadfay oo la qadarayo ay sabaqana allaahu sibqatan ilaahay ha nagu sibaaqeeyo yacni markaa sibaaq ha nagu sibaaqeeyo cala sabiil ikhbaar loo fasiro ama cala sabiil ducaa loo fasiro sabaqana allahu allah baa nagu sibaaqeeyey yacni sibqatan yani sibaaq buu nagu sibaaqeeyey bimacnaa diin ayuu ilaahay yacni markaa nagu hanuuniyo na waafajiyey culamada qaarna waxay yidhahen waa iqraa iqraagu waa maxay yacni ilzamuu baa la qadaraya waana sida cabdulaahi ibnu cabaas iyo jamaacaad taabiciinta ka mida laga soo wariyey ilzamuu sibqat allah laazima sibaaqa ilaahay laazima bimacnaa diin allah diinka ilaahay laazima ee sibaaqa ka dhigan waayo diinku qofka waa ka muuqda sida sibaaqa la mariyaa uga muuqdo wlmuraadu biha diinuhu aladii fatara annaasa calayhi liduhuuri asarihi cala saaxibihi kasibqi fi thawb waxaa sibqatallah looga jeedaa bihaadu sibqatay u noqonaysaaye diinuhu diinkii ilaahay weeye aladii kaasoo fatara annaasa calayhi ilaahay dadka uu ku abuuray oo ku tallaalay liduhuuri asarihi raadkiisu inuu ka muuqanayo daraaddeed calaa saaxibihi kaannahu leeyahay sibqo waxaa loogu magacaabay liduhuuri asarihi raadkiisu inuu ka muuqanayo daraaddeed calaa saaxibihi cidda u saaxiibkaa ah diinkaas kasibqi fi sawb sida sibaaqa yacni marada marka waxa weye ku sugan uu uga muuqanayo marada mare haddii sibaaq la geliyo siduu sibaaqaasi uga muuqanayoo kale baa diinkuna qofka u saaxiibka uu ka muuqanayo maaha caqiido qalbi oo keliya oo aan wax asara iyo wax raada nolosha ku lahayn iyo dhaqanka diinku ma aha oo kuma koobna ictiqaadu lqalbi faqad ee daahirkiisa iyo baatinkiisaba waa mid saamaynaysa diinku oo hadduu diinka qaato qofku yacni diinkii waa ka muuqanaya waayo diinkii wuxuu leeyahay akhlaaqiyaad buu leeyahay cibaadaad buu leeyahay ictiqaadaad buu leeyahay yacni odhaahyo iyo acmaal buu leeyahay marka waa wax ka muuqanaya qofkii weyi marka inay yuhuuddu markaa sibaaqa ay isticmaali jireenna waxaweeye muqaabil bay u taho oo la tilmaamayaa sibaaqiinnu waxa maahae diinkan marka ilaahay ayaa marka waxaweeye markaa ugu fiican wax markaa eh, laysku sibaaqeeyo bimacnaa wax la qaato marka waxaa ku sugan nooc isticaaraaba ku sugan waman axsanu min allahi sibqa yaa ka wanaag badan min allaahi allah yaa ka wanaag badan sibqatan xagga marka markaa sibaaqa bimacnaa xagga diin ahaan yaa uga wanaag badan ay laa axada axsanu min allaahi sibqa waa istifhaam macnuhu u dhacaayo nafyi u dhacaayo diidmo u dhacaayo sibqatanna waxa weeye eh, waa tamyiiz weeye waa tamyiiz weeye marka waxaa laga tilmaamayaa sibqada ilaahay baa markaysaga sibaaq kasta ugu fiican bimacnaa diinka ilaahay baa markaa diin walba ugu wanaagsan oo ugu wanaag leh yacni adyaanta markaa diinka ilaahay khilaafsani wanaag ma leh marka ismu tafdiili huna laysa calaa baabi ismu tafdiilku halkan baabkiisii maa keebaa wanaag le baa laga tilmaamaya wa naxnu lahu caabiduun ay waquuluu waxaad tidhaahdaan naxnu lahu caabiduun annagu allah oo keliya ayaanu caabudaynaa sidaa dhaha waxay ku xidhan tahay quuluu aamanna billahi wamaa unzila ilayna qul atuxaajuunana fi llaahi wa huwa rabbuna wa rabbukum qul waxaad tidhaahdaa nabi muxammadow calayhi salaatu wasalaam atuxaajuunana miyaa nala doodaysaan fillaahi ilaahay diinkiisa iyo tawxiidkiisa miyaa nagula doodaysaan ama fillaahi doorashada ilaahay doortay nebi maxamed oo nebi ka yeelay miyaa nagula doodaysaan wa huwa rabbuna walxaal huwa allah rabbunaa rabbigayo yahay wa rabbukum yo rabbigiin yahay oo khalqigoo dhan isagu rabbi u yahay walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum walxaal lanaa acmaalunaa annaga uu noo sugan yahay keligayo camalladayadu walakum idinkana uu idiin sugan yahay keligiin acmaalukum camalladiinnu oo camalkiinna annaga aanay noo sugnaanayn camalka iyaguna idinka aanu idiin sugnaanayn waxaan annagu samayno oo galabsanno aan laydiin qabsanayn waxaa idinku galabsataan oo dembiyana annaga aan naloo qabsanayn wa naxnu lahu mukhlisuun walxaal naxnu annagu lahu mukhlisuun allah oo qura camalka aan u saaf yeelayno oo keligii caabudayno oo cibaadada u badhax tirayno am taquluuna إن ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba waalasbaata kaanuu huudan aw nasaara am tani waa munqaico waxay la macno tahay bal iyo hamsat listifhaam am taquuluuna bal ataquuluuna ka soo guurtaase ma waxaa odhanaysaan bal waxay faa'iidaynaysaa intiqaal yacni khabar laga guuraayo oo war laga guuraayo war kale loo guuraayo am taquuluuna bal ataquuluuna ka soo guurtaase ma nebi ibraahim wa ismaaciila iyo nebi ismaaciil wa isxaaqa iyo nebi isxaaq wa yacquuba iyo yacquub waalasbaata iyo asbaat awlaaddii yacquub ee nebiyada ahaa ha ahaadaan awlaadu sulbi ama awlaadulawlaade kaanuu huudan yuhuud bay ahaadeen miyaa odhanaysaan aw nasaara ama kiristaan bay ahaadeen miyaad odhanaysaan yacanii istifhaamku wuxuu dhacayaa sidaa ha odhanina qul waxaad tidhahdaa a antum aclamu am illaah a antum ma idinka ayaa aclamu cilmi leh am illaah mise allah baa cilmi leh haddii tafdiil loo loo laqbeeyo haddiiba fardan wa taqdiiran cilmi idiin sugnaaday ma idinkaa u cilmi badan mise allah baa u cilmi badan oo tafdiil loo laqbeeyo cala tanazul waman adlamu yaa ka dulmi badan ay laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto waa istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su'aal laakiin macnuhu diid may u dhacaysaa laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto laa axada cidnaba ma aha adlamu mid ka dulmi badan miman katama kii qariya shahaadatan markhaati qariya shahaadadaasoo cindahu ay kaa'inatan cindahu agtiisa ku sugan shahaadadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay kii qariya cid ka dulmi badani ma jiro wama allaahu bigaafilin cama tacmaluun wama allaahu allah ma ahaan bigaafilin mid ka moog ma aha oo aan ka warqabin ma aha cama tacmaluuna waxaad samaynaysaan can camalikum camalkiinna ama can iladii tacmaluunahu kaad samaynaysaan ilaahay kama moogana ee waa og yahay tilka ummatun qad khalat kuwaa la soo sheegay oo ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo asbaat iyo ahaaday ummatun waa ummad ummaddaasoo qad khalad tagtay qad khalad jumladaas waxay sifo ka tahay ummatun lahaa maa kasabat yada waxa u sugnaaday waxay kasbatay oo shaqaysatay baa u sugnaatay kasabkeedii walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaa kasbateen ay maksuubukum waxaa kasbateen baa idiin sugnaaday ama jazaau maksuubikum labadaba jaza la qadaro hmm, aayaddii aynu soo marray la midta walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluun waxay ahaayeen qaar sameeyena laydin su'aali maayo laydin qabsan maayo allah wuxuu inoo sheegayaa qoladii yuhuudda iyo kiristaanka la radinayaa oo aayaadkan lagula khitaabaya yahuudiya kiristaanku nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisii waa diideen oo waa beeniyeen waxaana yidhaahdeen hadduu maxamed nebi ahaan lahaa oo ilaahay nebi soo diraayo reer banu israa'iil buu ka soo diri lahaa waayo nebiyada badiba halkan baa laga soo diri jiray waayadii dambe oo yacni ibraahim ciddii ka dambaysay gaalibka nebiyadu waxay ka soo bixi jireen banuu israa'iil carabtana nebiyo ka soo baxay dee ismaaciil baa jiray oo nebi maxamed ka horreeyey marka sida khaalibka nebiyadaba looga soo saari jiray yacni tafirtii yacquub looga soo saari jiray israa'iil tafirtii yacquub ama israa'iil yacquub iyo israa'iil waa isku mide ayaa isagana laga soo saari lahaa bay yidhaahdeen marka dee ma dhici karto inuu isagu nebi noqday yidhahdeen warka noocaasa waa la radinayaa waayo caqli ahaan iyo sharci ahaan midnaba saxma yacni nebiga ilaahay cidduu doonuu nebi ka yeelayaa allahu aclamu xaysu yajcalu risaalata ilaahay baa og halkuu risaaladiisa ka yeelaayo iyo halka laa'iqa u ah iyo cidduu dooranaayo allah baa og cidduu dooranayo allah ka yeelayo nebi ka yeelayana cid u yeedhin mayso yaa cid u yeedhinaysaa ma jirto cid kala talinaysaa ma jirto ciduu weydiinayaa ma jirto cidduu isagu doono ayuu allah ka yeelayaa nebi ka dhigaya allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas cidduu ilaahay doortaa dooran yacnii khalqigu cugasho iyo doorasho kuma leh iyagu cidday doonaan ma dooranayaan cidday doonaanna yacni markaa waxa weeye iyagu ma soo jeedinayaan oo marka waxa weeye ma noqonayso yacni cidda iyagu jecel yihiin in looga yeelaayo cidduu ilaahay doonuunbuu ka yeelayaa cidduu ilaahay doona ayuu ilaahay ka dhigayaa nebi ka dhigaya laazimna ma aha inuu marka waxa noqdo qolo gaara inuu noqdo oo la yidhaahdo halkaasaa khaalib nebiye laga soo saaray saas aawadee ilaaba ilaa waa in nebiga dambe la soo saarayaana qoladii noqdaa caqligu xataa keensan maayo laa caqli walaa sharci midnaba keensan maayo daliil caqli ah iyo daliil sharciya midnaba keensan maayo nubuwadu iktisaabi ma aha mid la kasbada ma aha waa bimaxdi istifaa'i illaah doorashada ilaahay cidduu ilaahay doorto bay ku xidhan tahay bes taas yada bay ku xidhan tahay marka maxay u dhareecaynayaan hadduu ilaahay nebi maxamed doortay oo carab ka soo saaray maxay u diidayaan ya maxay u diidayaan ilaahay isaga ayaa rabbi ah khalaa'iqdoo dhan isagaa u rabbi ah makhluuqaadkao dhanna waa addoommo ilaahay siduu ilaahay doono ma ictiraadi karaan oo ma diidi karaan qul atuxaajuunana fi illaahi wa huwa rabbuna wa rabbukum ma doorashada ilaahay doortay baa nagula doodaysaan iyadoo allah rabbi inoo wada yahay aynu dhammaanteenna wada addoomma naho marbuubuun aynu nahay qaar loo rabbi yahay aynan ictiraad ku lahayn yaa aynaan ka hor imaansha ku lahayn ee addoommo inay hoggaansamaan ay tahay aynu nahay ma diinka ilaahay iyo tawxiidka ilaahay baa nugula doodaysaa qoladeen kastaba waxa u sugnaaday camalkooda waxay galabsadeen qolona qolada kale loo qabsan maayo qolo weliba camalkeeday leedahay camalkeedaana laga abaalmarinayaa laakiin waxaannu idin dheernahay wa naxnu lahu mukhlisuun annagu cibaadadanu allah u saafi yeelaynaa keligii caabudaynaa idinkuna shirki baa la imanaysaan haddaa yuhuud iyo kiristaan tihiin ya marka taasi waa farqi inoo dhexeeya nebiyadii hore ma waxay ahaayeen marka yuhuud bay ahaayeen ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo asbaad ma yuhuud bay ahaayeen mise nasaaray ahaayeen yani midna may ahayn ya yani markaa yahuudiyadu mar dambay timi nasaaradu mar dambe yimaadeen waa waa dambe marka waxay sheegan jireen qolada marka waxaw yahuuddu waxay odhan jireen ibraahim wuxuu ahaa yahuudi kiristaankuna waxay odhan jireen maye ibraahim wuxuu ahaa kiristaan mushrikilcarabna waxay odhan jireen maye wuxuu ahaa mushrik waa bimacnaa awsaantiiyo sanamadaanu caabudi jirnuu ibraahim caabudi jiray ilaahay waa radiyey maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wama kaana min almushrikiin ibraahim yahuudi ma ahayn kiristaanna ma ahayn oo nasaarana ma ahayn yacnii eh, xaniif buu ahaa muslima oo allah keligii caabudaaya oo cibaadada allah u saafi yeelaya ayuu ahaa mushrikiintana kama mid ahayn yacni shirki waa ka caaganaa yacni kuma sugnayn marka saddexda qolee sheeganaya qolana ma ahayn laa yahuudiya walaa nasraaniya walaa mushrikiin midna ma ahayn yuhuud iyo nasaarada haddii la eegana dee waxa weeye yacnii yuhuud iyo nasaaradu waxay ka farc ahaayeen kutubihii la soo dejiyey sowmaha kitaabkii tawraadeed iyo kitaabkii injiileed kitaabkii towraadeed iyo kitaabkii injiil waxaa la soo dejiyey beri dambe ibraahim waa ka dambeeyeen yaa ahla alkitaabi lima tuxaajuuna fii ibraahiima wamaa unzilat altawraatu waalinjiilu ila min bacdih ahlu kitaabow maxaa ugu doodaysaan diinkii ibraahim maxaa ugu doodaysaan oo a u leedihiin qolo waliba annagu ahaa yuhuudi buu ahaa iyo nasraani buu ahaa iyada oo tawraad iyo injiil toonna aan la soo dejinin wakhtigii ibraahim ee dabadii la soo dejiyey kitaabka towraadeed iyo kitaabka injiileed midna waxaa lagu soo dejiyey nebi muuse waa tawraad midna waxaa lagu soo dejiyey nebi ciisa lagu soo dejiyey waa injiil marka waxa weye waa dambe weeye bacda ibraahim biquruun qarniyo badan dabadeed ibraahim markaa dabadii qarniyo badan dabadeed baa la soo dejiyey bacda quruun baa la soo dejiyey marka waxa weeye waxaa la ibtaalinayaa hadallada ay yidhaahdeen ee ay sheegteen nebi ibraahim inuu diinkooda ku sugnaa taasaa la ibtaalinaya waxaana laynoo sheegayaa nebi ibraahim inuu ahaa muumin muwaxid ah oo allah markaa keligii keliyeynaayo keligii caabudaayo xaniif ah inuu sidaas ahaa shirkina uu ka madhnaa allah waxa uu yidhi qul atuxaajuunana fi illaahi wa huwa rabbuna wa rabbukum mufasirku wuxuu yidhi waa jalaaldiin asuyuuti ee qaala alyahuudu lilmuslimiin yahuuddu waxay ku yidhaahdeen muslimiinta naxnu ahlu lkitaabi alawal annagu waxaanu nahay kitaabkii hore ee horreeyey kuwii u ehelkahaa baanu nahay waxay u jeedaan towraad baan u ehelahayn oo kitaabkiinna waa ka horreeyey sax ma aha kutubtoo dhan inuu ugu horreeyey marka awaliyaday sheeganayaan waa awaliya nisbiya laa awaliya xaqiiqiya nisbada marka iyo injiil loo eego awal u yahay laakiin kutubta ilaahay oo dhan marka loo eego dee awal ma aha marka waxay naxnu ahlulkitaabi alawal kitaabkii hore ciddii u helkahayd baanu nahay ee tawraadeed wa qiblatuna aqdam qibladayaduna waa ka horraysay qibladiinna wa qiblatuna aqdamu walam takun ilambiyaau min alcarab nebiyadu may ahaan jirin qaar carab ka soo baxa may ahaan jirin nebi ismaaciil carab buu ahaa nebi muxamedna carab buu ahaa walow kaana muxammadu nebiyan lakaana mina hadduu muxamed nebi ahaan lahaa bay yidhaahdeen lakaana mina annagu naga mid noqon lahaa waayo nebiyada haaliban halkan baa laga soo saari jiray waayo nebiyada haaliban waxaa laga soo saari jiray min bani israa'iil beryihii dambe fanazla waxaa soo degay qul lahum qul waxaad ku tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhaahdaa atuxaajuunanaa miyaa nala doodaysaan tukhaasimuunanaa miyaa nala doodaysaan fillaahi allah miyaa nugula doodaysaan an istafaa nabiyan min alcarab inuu nebi ka doortay carab miyaa nugula doodaysaan ay fi istifaa'i illaahi muxammadan ama fi istifaa'i illaahi nabiyan min alcarab mudaaf la oo la yidhahdo fi istifaa illaahi doorashada ilaahay doortay nebi doortay oo carab ka doortay oo carab ka soo saaray miyaa nugula doodaysaan ama bicibaara fi illaahi ay fii diin illaah ilaahay diinkiisa iyo tawxiidkiisa miyaa nugula doodaysaan wa huwa rabbuna walxaal huwa allah rabbunaa rabbigayo yahay annaga noo rabbi yahay wa rabbukum rabbigiinna yahay falahu an yastafiya man yashaa falahu waxa u bannaan oo u sugnaatay an yastafiya inuu doorto man yashaau cidduu doono inuu doorto inuu doorto ayaa markaa u bannaan cid wax u yeedhinaysaa ma jirto cid wax u yeedhinaysaa ma jirto isagaa cidduu doono dooranaya walanaa acmaaluna annaga waxaa noo sugnaaday camalladayada nujaasaa biha waa nalaga abaalmarinayaa walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum camalladiina tujaazawna biha waa laydinka abaalmarinaya falaa yabcudu an yakuuna fii acmaalina maa nastaxiqu bihi alikraam marka baciid maaha buu yidhi oo ma foga inay camalladayada ku sugnaato waxaannu ku mutaysanayno sharfista waxaannu ku mutaysanaynaa inay ka mid ahaataa shay baciida ma marka nubuwadu inay iktisaabi tahay yacni hadalkaa yaan loo fahmin oo nubuwadu marka waxa weeye marnaba kasbasho kuma xidhna waa bimaxdi istifaa illaah doorashada ilaahay bay ku xidhantah cidduu doonuu ilaahay dooranaya laakiin mujaahado badan qofku hadduu la iyo cibaado badan hadduu la yimaado nubuwuu gaari karaa nebi baa laga yeeli karaa macnaheedu ma aha yacni iktisaab laguma gaadho marnaba ee waxay ku xidhan tahay doorashada ilaahay keliyay ku xidhan tahay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilahay baa dooranaya cidduu doonuu dooranaya wa naxnu lahu mukhlisuun wa naxnu annagu lahu mukhlisuun allaahoo qura ayaannu markaa u saaf yeelinaa jumalkani xaal bay markaa u dhacayaan oo waxaa macnuhu u dhacayaa atuxaajuunana fi illaahi walxaal huwa rabbuna wa rabbukum iyada oo walxaal huwa rabbuna allah rabbigayo yahay wa rabbukum iyo walanaa acmaaluna walakum acmaalukum walxaal annagana noo sugnaaday camalladayadu keliyii noo sugnaadeen oo camalkiinna aan annaga nala siinayn idinkana camalladiinnu ay idiin sugnaadeen oo camalladayada idinka aan la laydiin qabsanayn ama aan la laydiin siinayn yani qolo waliba camalkeedaay leedahay camalkeedaay leedahay waxaa jira xadiis yani soo arooray oo tilmaamaya aakhiro dadka ahlu jannaha dembiyadooda ayaa laga qaadaa inta aynay jannada gelin markaasaa fa yujcalu cala alyahuudi waannasaara yahuud iyo kiristaan korkoodaa laga yeelaa xadiis caynkaa sheegayaa jira xadiiska caynkaasina wuxuu ku dhacay axadu saxiixayn labada saxiix mid ahaan culammadu waxay yidhaahdeen muxaqiqiinta ahi waa khata maca wujuudihi fii axadi saxiixayn iyaduu ku sugan yahay xadiisku labada saxiix mid ahaan ku dhacay bacdu ahlicilmi maadaama a'immada qaar ay saxiixiyeen waxay dooneen maxaamil inay ku xambaareen ay ku awilayaan si aanu nusuusta keliya adilada kale uga hor iman adilada dulmiga nafyinaysa adilada tilmaamaysa qolo walba camalkeedu inuu u sugnaaday adilada tilmaamaysa walaa tazir waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeed loo qaban maayo lana acmaaluna walakum acmaalukum iyo adilada la midka ah iyo dulmiga adilada marka waxaan yani markaa nafinaysa diidaysa saas aawadeed bay marka culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in lagu xambaaro eh, maadaama yacni labada saxiix mid ahaan uu ku dhacay tawjiih maqbuul ah oo uu ku waafiqi karo nusuusta kale in lagu tawjiihiyo tawjiihaasna a'immada qaarkood ay yidhaahdeen oo culammada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa dembiyadan laga qaadaayo la saarayaa inay tahay dembiye ay sabab ku leeyihiin oo bimacnaa waxa weeye waxyaalo dadka ay u horseedeen oo lagaga dayday ama marka ay ugu yeedheen ama ay u sababeen markayse markaa ama ay u sunneeyeen oo u jideeyeen waayo man sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan fa calayhi wisruha wisru man camila biha qofkii marka waxa weeye xumaan jideeya ee laga daydo dee dembi baa u sugnaanaya dembigaa la mid a ayaa u sugnaanaya maa min nafsin tuqtalu dulman ila kana cala bni aadam alwali kiflu min damiha liannahu walu man sanna alqatla xadiiska bukhaariga yani naf dulmi lagu dilaa ma jirto ilaa maalinta qiyaame in in aadamkii walaalkii dilay ee dulmiga ku dilay ee dilka bilaabay dulmiga ah qayb dembigaa ka mida inuu leeyahay mooyaane sababtuna waxay tahay waa kii ugu horreeye jideeyey dilka dulmiga a jideeyey marka maadaama dilka dulmiga u jideeyey wuxuu noqonayaa inuu waxa weeye markaa u sabab noqonaya can abi burdata can abiih can inabiy sala allahu alayh wasalam qaal yajii'u yowma alqiyaamati naasun min almuslimiina bidunuubin amhaali aljibaal fayakfiruha allahu lahm wayadacuha cala alyahuudi walnasaara fima axsibu ana qaala abu rawxin la adri miman ishaku qaala abu burdata faxadatu bihi cumar bna cabdilcaziiz faqaala abuuka xadaaka hada can inabiy sala allahu alay wasalam qultu nacam wuxuu tilmaamayaa dad muslimiinta ka mida ah aakhire waxay la iman doonaan dembiyo buuraha la mida ah. fa yakfiruha allaahu lahum markaasuu allah u dhaafayaa wa yadacuha cala alyahuudi waannasaara waxaanu dembiyada ilaahay saarayaa yahuud iyo kiristaan laakiin shaki buu yaro sheegay raawigii oo wuxuu ihi fima axsibu ana yacni saasuu yii calaa kulli xaal xadiisku wuxuu ku yimi fii saxiixi muslim ayuu ku yimi marka culamada qaarkood waxay dooneen tawjiihaad noocaasa inay ku tawjiihiyaan ayay dooneen laakiin sida yani culammada muxaqiqiinta ay mareen waa inuu xadiisku yahay khata waa inuu khata yahay yani markaa saas yada aweeye weeye marka xadiiska waxa weeye walow marka sanadku markaa saxiixba ha noqdee wuxuu noqonayaa macluul buu noqonayaa oo marka waxa wahmi inuu soo galay ayuu markaa noqonaya waayah wa naxnu lahu mukhlisuun ma waxaad nala doodaysaan oo yacni doorashada ilaahay ama diinka ilaahay nagula doodaysaan wa naxnu lahu mukhlisuun walxaal naxnu anagu lahu mukhlisuun allah qura camalka iyo diinka aan u saaf yeelayno addiina walcamala yacni diinka iyo camalkaba ilaahay aan u saaf yeelayno cibaadada allah keligii caabudayno duunakum oo idinku aad naga duwan tihiin oo aydan ikhlaaskaa la imanayn ee shirki la imanaysaan fa naxnu awlaa bilistifaa annaga u xaqle doorashada bimacnaa waxawa inaad tidhaahdaan yani nubuwadu marka hore iktisaabi ma aha laakiin sidaa u dhigaysaan haddii ay noqoto dee waaba annagu waxa weeye waxaanu ku suganna ikhlaas idinkuna waxaa ku sugantihin shirki marka maxaa iskaga kaaya fadilaysaan calaa kulli xaal ayaan loo fahmin in laga tilmaamaayo nubuwadu inay iktisaabi tahay ama wax la ayaan loo qaadan waa tan baab lixtijaaj unbaa loo odhanayaa laakiin waxa weeye ilahay cidduu doono ayuu doortaa walhamzatu lilinkaar hamsaduna inkaar bay u sugnaatay yacni waxa weeye ha doodina saasaa macnuhu u dhacaya waaljumalu athalaathu axwaal jumlooyinka saddexda ahina waa xaalado weeye waa axwaal yacni marka mid walba xaal bay noqonayaan wa huwa rabbuna wa waa xaal walana acmaaluna walakum acmaalukum waa xaal wa naxnu lahu mukhlisuun iyaduna waa xaal marka fii maxal nasbi baa jumalkaasi yaaliin yani cala alxaal ayaa mid waliba ku yaallin am yaquuluuna bal ayaquuluuna ka soo guurtaase ma waxay odhanayaan yaquuluuna iyo taquuluuna labadaba waa la akhriyay bilyaa'i wa taa taquuluuna iyo yaquuluuna waa laba qiraa'o oo sabciya weeyi marka am taquuluuna ay noqonaysaa qiraa'ada marka musxafka inoo qoranno waa saas ma waxaa odhanaysaan bal taquuluuna ina ibraahiima wa ismaaciila ta kalena waxay tahay am yaquuluuna bal a yaquuluuna kasoo soo ma waxay odhanayaan marna cala sabiili hayba marna cala sabiili khitaab ina ibraahiima ibraahiim wa ismaaciila iyo ismaaciil wa isxaaqa iyo isxaaq wa yacquuba yacquub walasbaata iyo yacquub ama awlaaddii yacquub nebiyada ahaa kaanuu huudan yuhuud bay ahaadeen miyaad odhanaysaan aw nasaara mise ama kiristaan bay ahaadeen miyaad odhanaysaan qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhaahdaa a antum aclamu am illaah ma idinka ayaa cilmi leh mise allah baa cilmi leh tafdiil haddii loo laqbeeyo waa cala tanazul ma allah baa u cilmi badan mise idinkaa u cilmi badan haddii laga soo qaado inaad cilmi leedihiin ama la yidhahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabi a antum aclamu am illaah ma allah baa cilmi leh oo og mise idinkaa ogoo cilmi leh dee ma odhan karaan annaga cilmi lehee allah cilmi ma laha ma odhan karaan annaga allah ka cilmi badanna ma odhan karaan waqad bara'a minha ibraahiim ilaahayna waa ka beri yeelay yahuudiyada iyo nasraaniyadaba ibraahim ilaahay waa ka beri yeelay biqowlih wuxuu ku beri yeelay hadalkiisa allah uu yidhi maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniya ibraahim yahuudi ma ahayn nasraanina ma ahayn walaakin kaana xaniifan muslima ha yeeshee wuxuu ahaaday kaana xaniifan mid shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iilanayuu ahaaday waalmadkuuruuna macahu kuwa la jirkiisa la sheegay oo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo asbaad ahaadayna tabacun lahu isaga ayay tabac u yihiin oo diinka ka raacayaan ibraahim oo diinka ibraahim haysta iyaguna haysteen tabacun lahu ay fi ddiin waman adlamu yaa ka dulmi badan ay laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto miman katama shahaadatan cindahu min allah miman katama kii qariyey ay akhfaa can innaasi dadka ka qariyey shahaadatan markhaati qariyey markhaatigaasoo cindahu kaa'inatan cindahu agtiisa ku sugan kaa'inatan waxay sifo ka tahay shahaadatan marka kaa'inatan taa ayaa markaa ku camal falaysa cindahu kaa'inatan cindahu shahaadadaasoo kaa'inatan cindahu agtiisa ku sugan min allaahi shahaadadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay waa sifo labaad yaa ka dulmi badan cidda shahaadada qarisa laa axada adlamu minhu cid ka dulmi badani ma jirto wa hum alyahuud waa yahuudda katamuu shahaadat allahi fi tawraati liibraahiima bilxaniifiya waxay qariyeen shahaadat allahi markhaatigii ilaahay bay qariyeen fi tawraati tawraad ilaahay uu markhaatigaa ku caddeeyo ku sheegay ama ku sugay tawraad liibraahima ibraahim uga markhaati kacay bilxaniifiyati xaniifiya ynu ku sugnaa oo ikhlaas iyo tawxiid uu ku sugnaayo shirki dhammaantii ka soo iilanaayo iyo shahaadadu ilaahay ku sheegay towraad iyo injiilba oo moxamed sifadiisa ah yadana waa qariyeen marka cidda shahaadada qarisay cid ka dulmi badani ma jirto oo dabeedna been ka sheegtay oo yidhi marka waxa weeye ibraahim wuxuu ahaa yahuudi buu ahaa ama nasraani buu ahaa sifada nebi moxamedna been ka sheegtay oo tidhi waxa weeye nebigii towraad iyo injiilna loogu sheegay kani ma aha waa ku kale cid ka dulmi badani ma jirto wa adlamu daalimiin sidaas aawoodee waa kaafiriin bay noqonayaan wama allaahu biaafilin cama tacmaluun wama allaahu allah ma ahaan bihaafilin mid ka moog ma aha oo aan ka warqabin cama tacmaluuna waxaad samaynaysaan can camalikum camalkiinna ama can iladii tacmaluunahu kaa samaynaysaan ilaahay kama moogana ee waa og yahay tahdiidun lahum waa hanjabaad loo hanjabaayo waxaa loogu hanjabaya ciqaab siduu ilaahay u ogyahu u abaalmarinaya tilka ummatun qad khalat tilka kuwaa la soo sheegay oo nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq iyo yacquub iyo nebi yacquub iyo ambiyadii markaa waxa weeye yacquub ka israa ee asbaata ahaa dhammaantood ummatun waa ummad ummaddaasoo qad khalad tagtay oo socotay lahaa maa kasabat waxaa u sugnaaday ummadda waxay shaqaysataa u sugnaaday walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaa kasbataan waxaa shaqaysataan ay maksuubukum kasabkiinna iyo waxaa shaqaysataan iyo abaalmarinteeda idiin sugnaatay haddii mudaaf la qadaro waxay noqonaysaa maa kasabat ay jazaau maa kasabat waxay shaqaysatay abaalmarinteedii baa u sugnaaday walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum ay jazaau maa kasabtum ay jazaau kasbikum kasabkiinna ama maksuubikum waxaa kasbanayseen abaalmarinteeda idiin sugnaatay walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluun waxay ahaayeen qaar sameeya laydin su'aali maayo oo laydin qabsan maayo marka waxaa la radinayaa faankii ay ku faanayeen aabbayaasha ay ku faanayeen marka qof walba camalkiisa u sugnaaday yacni qofkii kufriyo gaaloobana waxba u tari maayo nebi baan ka isiranahay weli baa i dhalay yacni markaa qaraabo waxaan la ahay markaa dad wanaagsan oo fudalo ah iyo wax la midi wax alla waxay u taraysaa ma jirto ya waan laysa lilinsaani ila maa sacaa wa ana sacyahu sawfa yuraa yacni qof walba waxaa u sugnaaday camalkiis ayaa u sugnaaday qof walba kasabkiisaa u sugnaaday yaanu qofku isku hadlayn oo ku kadsoomin qof kale camalkiisa yaanu ku kadsoomin ya yacni waxaan saaxiib la ahay ama qaraabo la ahay yacni markaa cid wanaagsan yaanu isku hadlay yacni weli baan dhalay ama weli baa i dhalay ama waxa weeye qaraabo waxaan la ahay dad wanaagsan oo fudala ah yacni taa yadii waxa weye waa inaanu ku kadsoomin waayu naftiisa u camal falaa oo ku dadaalaa taqadama miluh mid la midaa soo hormarta allah waxa uu yidhi sayaquulu الsufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha sayaquulu asufahaau waxay odhan doonaan kuwa wax magaratada ahi oo min annaasi dadka ka midi maa wallaahum maxaa ka jeediyey oo ka leexiyey can qiblatihim qibladoodii maxaa ka leexiyey oo ka jeediyey alatii taasoo kaanuu ay ahaayeen calayha ay cala istiqbaaliha istiqbaalka ay qaabilayaan qaar ku sugan ay ahaadeen qibladay u jeesan jireen maxay uga jeesteen maxaa ka leexiyey qul lilaahi almashriqu waalmaqrib qul waxaad tidhaahdaa lilaahi allahoo quruu u sugnaaday almashriqu jihada markaa qoraxdiiyo dayixiyo ka soo baxaan iyo walmaqribu jihaday u dhacaanba allah bay u sugnaadeen jihooyinkoo dhan allah bay u sugnaadeen min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati alkulli jihooyinkoo dhan allah bay u sugnaadeen mashriqii maqhrib baa la sheegay kulli baana laga tilmaamaya yahdii man yashaau ilaa siraatin mustaqiim yahdii ilaahay waa hanuuninayaa man yashaau kuu doono inuu hanuuniyo ayuu hanuuninayaa ilaa siraatin waddo intii ka ahaatuu ka hanuuninayaa iyo jid siraadkaasoo mustaqiimin toosan wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa wakadalika saasoo kale si marka waxa weeye yacnii ciddaannu doono u hanuuninayno idinka aanu idin hanuuninay jacalnaakum waxaannu idinka yeellay ummatan ummad baanu idinka yeellay ummaddaasoo wasatan yacni marka khayr badan oo cuduul ah baanu idinka yeellay waxaannu idinka yeellay yani ummad marka wanaagsan oo yani marka cuduul ah waxaanu idinka yeellay oo khiyaar ah litakuunuu si a u noqotaan shuhadaa cala annaas dadka qaar ku markhaati furaya saa u noqotaan wa yakuuna arasuulu yasuu rasuulku u noqdo calaykum shahiida korkiinna mid ku marag furaya suu rasuulkuna u noqdo wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabicu alrasuula miman yanqalibu calaa caqibayh allah wuxuu uhi wamaa jacalnaa kamaanu yeelin alqiblata alatii kunta calayha alqiblata qiblada kamaanu yeelin allatii aljihata alatii jihadii tii kunta aad ahaan jirtay calayhaa mid korkeeda ku sugan istiqbaalkeeda qibladaad ku sugnaan jirtay qaabili jirtay qiblo kaagamaanu yeelin ilaa linaclama wax kale kaagamaanu yeelin lishay min alashyaa ilaa linaclama inaannu ogaanno daraaddeed mooyaane man yattabicu arasuula cidda rasuulka raacaysa si aanu ogaano aanu ka ogaanno ka soocno minman yanqalibu ilaahay horeba waa u sii ogaaye si ay u muuqataa laga tilmaamayaa oo cilmi sawaabkiiyo ciqaabku ku tacalluqayaan si uu ogaado inay dhacday u ogaado horena wuxuu u sii ogaa inay dhici doonto oo ilaahay wax ka diimoona ka qarsooni ma jiro wax walba ilaahay waa ogaa waana ogyahay ilaa linaclama si aanu u ogaanno daraaddeed mooyaane wax kale qibladii hore aad ku sugnaan jirtay qiblokaaga maanu dhigin ilaa linaclama inaan ogaanno daraaddeed mooyaane man yatabicuka raacaya aanu ogaanno alrasuula rasuulka sala allahu alayh wasalam raacaya aanu ka ogaanno ka soocno minman yanqalibu ka ka gadoomayo ka laabanaya aanu ka ogaanno calaa caqibayhi ay raajican xaaluu noqonaayo calaa caqibayhi labadiisi cirbood dib ugu laabmayo xaaluu sidaa yahay yacni markaa aanu ka soocno ka ogaanno bimacna qiblada waxaa la qaabilayay baytulmaqdis marka kacbadaa loo beddelay qibladii marka qibladii maanu xawilin oo kaagamaanu yeelin qibladii hore aad ku sugnaan jirtay oo kacbada ah qiblo kaaga maanu dhigin oo baytulmaqdis kamaanu soo beddelin qibladii mooyaane inaanu ogaano inaannu uga jeednay inay dhacday cilmi markaa sawaabkii ciqaabku ku tacalluqayo cidda rasuulka raacaysa si looga sooco cidda rasuulka marka waxaan ka gaaloobaysa cidhbihiisa ka laabmaysa labadaas si ay u kala muuqdaan ayuu ilaahay qibladii u beddelay oo baytulmaqdis uga soo bedelay oo kacbada qibla uga yeelay jacalnaanana waxay tahay sayarnaana oo jacala bimacnaa sayaray tahay laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaadna wuxuu noqonayaa iyo mafcuulkii labaad alqiblata iyo allatii bay kale noqonayaan culamadu waa isku khilaafaan qaar batay ka koowaad ka dhigayaan darsiga dambe in kusii sharxi doonaa wain kaanat la lakabiiratan ila cala aladiina hada allah wain kaanat ay wainaha kaanat yacni marka iyadu waxay ahayd yacni tawliyadaas ama jeedintaasi waxay ahayd wain kaanat ay wainaha ay waina tawliyata jeedinta laydiin jeediyey xagga qiblada kacbada marka laydiin jeediyo qiblo laydinka yeelay waxay ahayd la kabiiratan mid weyn oo culus bay ahayd oo ku culus dadkoo dhan ilaa cala aladiina kuwii korkooda mooyaane cid walba waa ku cuslay ilaa cala aladiina kuwii korkooda mooyaane hada allaahu allah hanuuniyey ee hadaahum allah kuwaas mooyaane dadka kale oo dhan waa ku cuslay wamaa kaana allaahu allah ma ahaan liyudiica iimaanakum ay muriidan mid doonaaya liyudiica iimaanakum iimaankiinna inuu lumiyo mid doonaaya ma aha oo salaaddiinnii baytulmaqdis aa u tukan jirteen inuu idinka dayaco idinka lumiyo aanuu idinka abaalmarin allah dooni maaye inuu idinka abaalmariyo idinka jazeeyuu doonayaa iimaanna waxaa lagu magacaabay salaada ayaa lagu magacaabay waa salaatakum ilaa bayt ilmaqdis ina allaha allah binnaasi la lara'uufun raxiim dadka wuxuu ahaaday mid u dhimrin badan oo raxiimun u naxariis badan ra'uuf iyo raxiim macnaahaan waa isku dhow yihiin laakiin waxaa labada sii xeeldheeraansho badan ra'uuf oo waxa weeye yacni markaa waa ablaqu raxma mm, waa raxmad xeel dheer weeye marka waagii hore maka la joogay waxaa loo tukan jiray xagga kacbada iyadoo baytulmaqdisna lagu sii aadinaayo oo kacbada inta geesta kale laga maro ayaa labadoo isku beegan oo kacbadiina halkan ka tahay baytulmaqdisna ku sii beegan yahay baa salaadda sidaa lagu tukan jiray wax sidaa lagu wadaba dee markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo hijrooday waxay noqotay labadii layskuma aadin karo laba jihay kala noqdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam baytulmaqdis inuu u jeesto ayaa loo waxyooday toddobiyo toban bilood ama lix iyo toban bilood riwaayaadku shaki bay sheegayaani baa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ay u tukanayeen baytulmaqdis u tukanayeen oo baytulmaqdis uu u ahaa masjidul aqsa uu ahaa qiblo uu ahaa toddobiyo tobankaa bilood ama lix iyo tobankaa bilood iyagoo masjidul aqsa ama baytulmaqdis masjidka hadda yuhuuddu haysato iyagoo u tukanaya oo qiblo ay u tahay ayaa markii dambe qibladii baa la bedelay nebiguna wuxuu jeclaa calayhi salaatu wasalaam in qibladii markaa nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil looga qiblo yeelo oo kacbada qibladiisa laga yeelo ayuu jeclaa aayadda soo socota waa ta ilaahay ku sheegayo qad naraa taqalluba wajhika fi asamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha marka wuxuu doonaayoo jiraalinayey in kacbada xaggeeda qiblada laga yeelo muddadaa dabadeed baa markaa waxaa soo degay aayaddan iyadoo ilaahay u sheegayo in qiblada la jeedin doono in loo jeedin doono xagga kacbada oo qiblo looga yeeli doono weliba waxaa la sii sheegay dadka wax magaratadii waxay odhan doonaan oo yuhuudda iyo mushrikiintuba waxay odhanayaan maxaa qibladay u tukan jireen ka leexiyey sayaquulu sufahaau waa la sii sheegay way odhan doonaan baa la yidhi kuwa odhanayaan waa sufaho waxba garato ya maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha markaasuu ilaahay wuxuu sheegayaa jihooyinka dhammaantood ilaahay baa leh hadday mashriq tihi hadday maqrib tahay jihooyinka kalena waxaweyaan waa soo gelayaan wa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat lkulli maadaama jihooyinka ilaahay wada leeyahay oo isagu wada mulkiyo isaguna uu ahaa rabbigii khalqiga markaa waxawan abuurtay ee mulkinaayey ee inuu eh, axkaamta sharciyeeyana u xaq lahaa dee halkuu yidhaahdo u jeesta ayaa noqonaysa qiblada sharciga a noqonaysa cidduu doonana ilaahay waa hanuuniyaa yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim ya markaasuu ilaahay wuxuu inoo sheegayaa in ummatu muxamed laga yeelay ummad cuduul ah oo khiyaar aho wanaagsan umumkana inay markhaati ku noqonayaan iyagana nebigu ku markhaati furi doono iyagana nebigoodu markhaati ku noqon doono ayuu allah sheegay markaasuu allah wuxuu sheegayaa ujeeddada looga jeedo qiblada xikamka looga jeedo wax ka mid a ah in markaa kacbada qiblo laga dhigo oo la beddelo qibladii markaasuu allah wuxuu yidhi wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabicu alrasuula miman yanqalibu cala caqibayh imtixaan baa ku jira oo dadkaa lagu imtixaanaya oo waxaa la kala soocayaa cidda markaa rasuulka raacaysa iyo cidda markaa rasuulka ka gaaloobaysa ee cidbihiisa ka laabmaysa marka imtixaan baa ku jira in qiblada la bedelo oo la yidhaahdo jiho kale hadda u tukado u jeesto kacbada xaggeeda u jeestana dadkoo dhan waa ku cuslayd kuwu ilaahay hanuuniyey mooyaane laakiin waxay u sahlanayd cidduu ilaahay hanuuniyey wain kaanat lakabiiratan ilaa cala aladiina hada allah hadda ma aragta marka waxa weeye cidda ilaahay hanuuniyey dee kuma cusla waxay raacayaan dee amarka ilaahayyo sharcigay raacayaan markay yidhaahdeen war salaadiinnii hore haddaba a u tukanayseen lix iyo tobanka bilood ama toddobiyo tobanka bilood baytulmaqdis a u tukan jirteen waxba kama jiraan weeyi taana ilahay waa ka jawaabay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum amar ilaahay baa yacni markaa ugu jeedeen oo qiblo uga dhiganayseen baytulmaqdise ilaahay idinka lumin maayo iimaankiinna bimacnaa camalkiinna yacni waxa weeye salaadiinna aa u tukan jirteen baytulmaqdis ilaahay idinka dayici maayo idinka lumin maayo waa idinka sawaabinaya waa idinka ajar siinaya waayo xagganna u jeesta ilaahay baa idinku yidhi xagganna u jeesta iminka ilaahay baa idinku yidhi xaggaana u jeesta baytulmaqdis markii hore ilaahay baa idinku yidhi mid waliba wax ilaahay bay ku dhacda amar ilaahay bay ku dhacday mukhaalafo kuma dhicin mar hadday sidaas tahay oo qiblada hore iyo qiblada dambe mid walba ilaahay sharciyeeyey camalkii aa samayseen iyo salaaddii aa u tukateen mid walba ilaahay waa idinka sawaabinaya oo idinka ajar siinaya yacni macna ahaan saas yadaabaa ilaahay sheegay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk